alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu faslun fi bayaani اnnawci اthaani min altawxiidi wahuwa tawxiidu اطalabi walqasdi waanahu huwa macna laa ilaha ila allah hada wthani nawcay الtawxiidi ifraadu rabi اlcarshi can nadiidi an tacbuda allaha ilaahan waaxida muctarifan bixaqihi la jaaxida wahuwa aladii bihi lilaahu arsala rasulahu yadcuuna ilayhi awala waanzala alkitaaba watibyaana min ajlihi wafaraqa alfurqaana وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا ضيقه وجله وهكذا أماته قد كلفوا إذا وفي نصي الكتاب وصفوا waqad xawathu laafdatu shahaada fahiya sabiilu lfawzi wasacaada man qaalahaa muctaaqidan macnaaha wa kaana caamilan bimuqtadaaha fi lqowli walficli wamaata mu'mina yubcahu yowma alxaashri naajin aamina فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير wannadiiri wbshuruuطi sabcatin qad quyidat wafii nusuusi اlwaaxyi xaqa waradat fainahu lam yantafic qaa'iluhaa binudqi ilaa xayثu yastakmiluhaa alcilmu wاlyaqiinu wاlqabuulu walinqiyaadu fadri ma aquulu wاsidqu wاlإkhlaasu wاlmaxabah wafaqaka allahu lima axabah faslun fi tacriifi اlcibaadati wadikri bacdi anwaaciha wa ana man sarafa minha shayئa ligayri اllahi faqad ashrak huma alcibaadatu hiya smun jaamicu likuli ma yardaa alilaahu saamicu wafi lxadiidi muukhuha adducaa'u khawfun tawakuluun kada rajaa'u waragbat warahbat khushuucu wakhashyat inaabat khuduucu walisticaadatu walisticaana walisticaadatu walisticaana kada istiqaathatu bihi subxaanah wاldabxu wاnnadru wغayru dalik fafamhu diita awdaxa almasaalik wasarfu bacdiha ligayri اllahi shirkun wadaka aqbaxu lmanaahi faslun fi bayaani nawci اthaani min altawxiidi wahuwa tawxiidu طalabi wاlqasdi wahuwa waanahu huwa macna laa ilaha ila اllah darsigeennaani waa kii shanaad oo ka mid a kitaabkii sullamu lwusuuli ilaa cilmi اlusuuli fi towxiid illahi wa itibaaci rasuuli sala allahu calayhi wasalam waxaa laga yaabaa darsigan markii kii ka horreeyo afraad sullamu lwusuul min cilmi اlusuul inaynu nidhi carabku nooga dhacay marka waa sullamu lwusuul ilaa cilmi اlusuul waxaan soo qaadanay fasalkan kii ka horreeyey towxiidku inuu laba u qaybsamo kii koowaadna waa ka soo baxnay halkan wuxuu kaga hadlayaa waa kii labaad faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaas oo fii bayaani nawci nawcii caddayntiisa u fasal ah nawcii athaaniya ee labaad oo min atowxiidi towxiidka ka mid ah wa huwa nawcaasina towxiidu dalabi codsiga dalab waa codsi towxiidkiisii weeye iyo walqasdi ujeeddada loola qasdayo iyo wa annahu tawxiidu dalab walqasdi huwa asagu macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu macnaheedii weeye horey waxaan usoo marnay towxiidka qaybihiisa towxiidu alasmaa'i wasifaat iyo towxiidu rububiya fasalkii hore ayuu kaga soo hadlay halkan wuxuu kaga hadlayaa waa towxiidu aluluuhiya asagiiba marka wuxuu leeyahay towxiidu dalab walqasdi waa isku mid dalab waa codsi yaa la baryaa allah cibaadooyinka ayaa loola qasdaa asagaa loola qasdaayo lala aadaa towxiidu talabi waalqasdi macnaha laa ilaaha ila allahuna kaas weyaan wa annahu towxiidu talabi waalqasdi huwa asagaa macnaa laa ilaaha ila allah laa ilaha illa allahu macnaheedii wey haadaa wa thaani nawcay tawxiidi nawcayi tawxiidi ifraadu rabbi alcarshi can nadiidi an tacbuda allaha ilaahan waaxida muctarifan bixaqihi la jaaxida labadaa bayd musanifku wuxuu rabaa inuu kaga hadlo oo ku baro raxmatullaahi calayhi labadii towxiid oo aan soo qaadannayoo horeeto oo halka xabo uu ka dhigay oo ahayd towxiidu ruubiya iyo towxiidul lasmaa'i wasifaat sifaat kiisii kaleeto inuu kan yahay markaasuu wuxuu leeyahay haadaa al amru arrinku haadaa kan weeyaan wa thaanii nawcayi tawxiidi towxiidka kii labadiisa nooc kii labaad ifraadu rabbi alcarshi allaha carshiga u saaxiibka ah oo iska leh allahaas keliyeelidiisa weeye laga kala yeelo can nadiidi cid asaga wax la leh nadiid maxaan ku soo marray anniddu ashariig so kumaynan soo marin ilaahiga carshiga weyn iska leh baan waxaan ka gooni yeelaynaa inay cidi waxla leedahay cidna wax lama leh asmaadiisa sifaadkiisa cibaadadiisa cid waxla lahu ma i jirto haadaa al amru arrinku haadaa kan weeyaan wa thaani nawcayi tawxiidi towxiidka labadiisa qaybood ha wa thaani nawcayi tawxiidi towxiidka labadiisa qaybood kii labaad soo kii koobaad mayna soo qaadan ihbaatu daati rabbi soo kumayna soo qaadan wa wathaani nawcayi towxiidi towxiidka labadiisa qaybood kii labaad hee ifraadu rabbi alcarshi carshiga rabbiga iskale keliyeelidiisa weeye maxaa laga keli yeelaa can nadiidin can shariikin cid wax la leh an tacbuda allaha ilaahan waaxida muctarifan bixaqihi laa jaaxida waa tafsiirkeedii marka an tacbuda inaad caabudid weeye allaaha alle ilaahan ilaah xaalo uu yahay waaxidan oo keli ah muctarifan xaalo aad tahay mid qirsan bixaqihi ilaahay xaqiisa laa jaaxidan mid diidayana aadan ahayn jaxdiga waawaa diiditaanka ah, jaxdiga diiditaanka loo yaqaan marka waa inaad ilaahay xaqiisa qirsantaho ogoshahay waana inaadan diidin an tacbuda waa inaad caabudid allaaha alle ilaahan ilaahii xaalo uu yahay waaxidan oo keligii ah muctarifan xaalaad tahay mid qirsan adiga lagula hadlaya hadda adugu aada qirsan tahay bixaqihi ilaahay xaqiisa iyo wuxuu xuquuq kugu leeyahay laa jaaxidan ilaahay xaqiisa mid diidayana aadan ahayn wa huwa aladii bihi lilaahu arsalaa ruslahu yadcuuna ilayhi awalaa siinkaas in la sukuniyaa qurux badan ruslahu la yidhaahdo ruslahu hadhow saa kaga bax ayib meeshan wuxuu kaga hadlayaa musanifku labadan bayd ee towxiidkaas towxiidul ilaahiya ama towxiidul uluuhiya ah ama towxiidul qasdi watalab ah magacyadaaso dhan waa isla asagee midkuu ilaahay rususha la soo diray kitaabtana la soo dejiyey inuu yahay wa huwa towxiidkaasi towxiidkee waa towxiidul qasdi watalab ama towxiidul uluuhiya alladii kii weeye bihii asaga sababki al ilaahu ilaah arsala uu la soo diray rusulahu rusushiisa yadcuuna xaalay ugu yeerayaan ilayhi towxiidka xaggiisa awalan marka wax walba u horaysa wax walba ka hor towxiidka dadka loogu yeeraya walaqad bacahnaa fii kulli ummatin rasuulan an icbudullaha soo kitaabtii hor kumaynaan soo marin rasuul walba ilahay markuu soo diray meeshay ka bilaabayeen ilaahay keliya ha la caabuday ahay ilahay keliya ha la caabudo wa huwa towxiidkani alladii kii weeye bihi asaga sababkiisa al ilaahu ilaah arsala uu la soo diray rusulahu rusushiisa laga soo bilaabo kii ugu horreeyo nebi nuuxa ilaa nebi maxamed sal alla alay wasalam yadcuuna xaalay dadka ugu yeerayaan ileeyihii towxiidkaas towxiidululuuhiya ah awalan marka ugu horraysaba wa anzala ilaahi wuu soo dejiyey alkitaaba kutubtiina wuu soo dejiyey iyo watibyaana caddayntii min ajlihi hi-da towxiidka u celi damiirkaas towxiidka dartiis wa faraqa ilaahay wuu kala geeyey alfurqaana furqaantiina ilahay wuu kala geeyo dadkii uu ku kala saaro xaq iyo baatil baa ilahay u kala saara wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'ahu cala annaasi calaa muktin somayna somi ma xasuusataa marka waa qur'aan ilaahay uu xaqa iyo baatilka ku kala saaray labadaa beyd marka ka qaybta koobaad wuxuu ku sheegay beydka koobaad towxiidululuuhiya wuxuu ilaahay rususha usoo diray inay ahay dadka inay u oo meesha rususha iyo gaaladu ay ku kala dhinteen ay ahay kan labaadna waxa weeye wa anzala alkitaaba waatibyaana min ajlihi wa faraqa alfurqaana kitaab buu usoo dejiyey towxiidululuuhiya towxiidululuuhiya in dadka loo sharxo ilaahay xuquuqda khaaska ah uu leeyahay waa waxa ilaahay kutubta usoo dejiyeyba wa anzala ilaahay wuu soo dejiyey kulli waa isku wada mid towxiid aluluhiya towxiid alrububiya towxiid asmaa wasifaat kulligood dadka in la bara waa loo soo dejiyey laakiin meesha dadka qaybo badani ay diideen tanay ahayd wa anzala ilaahay wuu soo dejiyey alkitaaba kutubta alkitaab asha ku jirtaa jinsiya loo yaqaano waa kutubta oo dhan ilahay baa soo dejiyey iyo watibyaana caddaynta xaqa la cadaynayo min ajlihi towxiidkan dartii ayuuna ilaahay u soo dejiyey wa faraqa ilaahay wuu ku kala geeyey towxiidkan alfurqaana xaqa iyo baatilka ayuu ku kala geeyey alfurqaan wakallafa kallafa allaahu arasuula almujtabaa qitaala canhu qitaala man canhu tawallaa wa abaa wuxuu kaga hadlahayaa beydkan iyo labada beyd oo ka dambaysa ilaahi waa beydkan wa kallafa allaahu iyo labada beyd oo ka dambaysa ilaahi inuu amar ku siiyey towxiidka towxiidul uluuhiya qofkii diida in lala dagaalamo in lala dagaalamo oo qofkii awood u le howshaas wax ka qabto wa kallafa wuu ku kallifo ku mashaqeeyey allaahu alle a wuu u diray wuuna ku kallifay alrasuula rasuulku wuxuu ku kallifay rasuulkii almujtabaa ee la doortay wajtabaana sooma soo marin alijtibaa waa doorasho qitaala man ruux la dagaaliddi canhu towxiidkan tawallaa ka jeensaday oo wa abaad diiday canhu damiirka ku jira towxiidka u celi nabi moxamed baa waxaa la yidhi qofkii tawxiidkaa diida oo ka jeensada la dagaalan xataa yakuuna ilaa uu ahaado addiinu diinku khaalisan mid u baraxla oo khaalis u ah lahu alle siran si hoose iyo wajaharan si muuqata diqahu kiisa yar diqahu halkaa xarakeeya qaafka kordhiga diqahu kiisa yar iyo wajillahu kiisa weynba wahaakadaa sidaasaana ummatuhu ummaddiisa nebi maxamed ajiibtay qad kullifuu lagu kallifay ayagana bidaa arrinkan oo dagaalka inay gaalada la dagaalamaan wa fii nasi lkitaabi kitaabka qur-aanka naskiisana wusifuu waa lagu tilmaamay ummadda nebi maxamed inay sidaas yihiinoo tilmaantaas nebiga ay ka raaceen sal alla alayhi wasalam saddexdaa bayd wuxuu kaga hadlayaa musanifku towxiidkii uluuhiya ahaa iyo cibaadada ilaahay iyo xuquuqdiisa u khaaskaa markii dadka loo sharxo dadkii diida mumaaro loo waayo oo waxa weeyaan qaadan waaya dadkaa in lala dagaalamo kow qodobkaas waa qodob koobaad ilaa goormuu dagaalkaasu soconaya xataa yakuuna addiinu khaalisan lilah aayaddiina maxay xataa yakuuna diinu lilah marka khaalisan lilah ilaahay diinku ilaa uu khaalis u noqdo gaaladu waxa ay dagaalami waayaan si seey ah ayaa tawxiidkaa dadka loogu wadayaa oo diinta la rabaa inay dadka u gaarto siran si hoose wa jahran si waxa waxaweye muuqata tawxiidku kulligii waa qaymo badan yaho dee waa wax wanaagsan oo ilaahay lagu kala yeelayo diqahu wajillo waxaa loola jeedaa diinta qaybteeda waxa weeyaan sunanka iyo waxyaalaha noocaasa iyo waajibaadka iyo arkaanta kulli inay diintu ilaahay u sugnaato siran wa jahran diqahu wajillahu kulli ma nebiga keliya hawshaa u taalla maya wahaakadaa ummatuhu qad kulifuu bidaa ummadiisana taasaa lagu kalifa ayagana qur-aankana waxaa lagu tilmaamay inay tilmaantaa leeyihiin oo muxamedun rasuulullahi waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaa'u baynahum taraahum rukacan sujadan marka u fiirso mu'miniintii waxaa lagu tilmaamay inay yihiin ashidaau cala alkufaar inay gaalada ku ad adag yihiin oo ku dardaran yihin oo ku kakan yihiin wa kallafa wuu ku kalifay allaahu alle alrasuula rasuulkii almujtabaa ee la doortay qitaala man ruux la dagaalankii canhu towxiidka ilaahiga ah towxiidul ah tawallaa ka jeensaday oo waa abaad diiday goormaa dagaalkaasu ilaa in la eg buu soconayaa xataa yakuuna ilaa uu ahaado addiinu diinka iyo cibaadadu khaalisan mid u khaalis ah lahu alle oo u baraxla siran si hoose wa jahran si muuqata diqahu kiisa yar iyo wa jillahu kiisa weynba wa haakadaa sidaasoo kale sida nebi maxamed hawshaa loogu kalifay inuu gaalada la dagaalamo sidaasoo kale ayay ummatuhu ummaddiisa nebiga aqbashu ajiibtayna qad kullifuu lagu kalifay bidaa dagaalkan inay gaalada la dagaalamaan wa fii nasi lkitaabi kitaabka qur-aanka naskiisana wusifuu waa lagu tilmaamaa arrinkaas mu'miniinta waqad xawathu lafdatu اshahaadati fahiya sabiilu lfawzi waاsacaadati man qaalahaa muctaqidan macnaaha wa kaana caamilan bimuqtadaaha fi lqowli walficli maata mu'mina yubcahu yowma alxashri naajin aamina saddexdaa bayd oan hadda ku dhawaaqnay saddexdooduba waxay ka hadlayaan oo isku raacsiisan yihiin oo lagaga warramaya dhowr qodob oo maxay yihiin hal qodob baa u asal ah saddexdaba oo maxay tahay shahaadada laa ilaaha ila allahu moxamedun rasuululahi fadliga ay leedahay towxiidku fadliga uu leeyahay markaasuu wuxuu yidhi waqad xawat waxay koobtay ah xawa wuu koobaa la yidhahdaa xawatu ay jamacathu washamalatu washtamalat calayh waxay koobtay lafdatu shahaadati shahaadada lafdigeeda waa towxiidkii waqad xawat way koobtay hu towxiidka lafdatu shahaadati shahaadada lafdigeeda ayaa koobtay fahiya ayadu waa kelimadaas towxiidka laa ilaaha ila allahu ah fahiya kelimatu towxiidku sabiilulfawzi liibaanta wadadeedii weeye ha iyo wasacaadati liibaanta waa isku mid alfawz wasacaada labada daaroodba qofku inuu liibaano man ruuxii qaala yidhaahda haa kelmadaas ayada ah waa towxiidkii muctaqidan xaalo uu yahay mid aaminsan macnaaha macnaheeda oo wa kaana ahaada caamilan mid ku dhaqma bimuqtadaaha kelmaddu waxay keenayso fil qowli hadalka mid kaga dhaqma iyo walficli ficilkaba oo wa maata geeriyooda mu'minan asagoo rumaysan oo towxiidka haysta sidaa ku geeriyooda yubcathu waa lasoo bixinayaa yowmal xashri isu keenidda maalinkeeda naajin asagoo badbaaday oo naarta ilaahay ka badbaaday aaminan aaminna ka ah min fasici yowma alqiyaama maalinka qiyaame kurbada iyo tiiraanyada jirta asagoo aaminka ahoo farxad dareemaya baa ilaahay maalinkaa keenaya qodobkii koowaad wuxuu sheegay waqad xawatuhu lafdatu shahaadati fa hiya sabiilu lfawzi waasacaadati waxay sheegtay fadliga horta shahaadadu ay leedahay liibaan iyo sacaado iyo wanaag qofkii raba in la rabo towxiidkaa inuu qabsado khalaas faman zuxzixa can innaari wa udkila aljannata faqad faaz wulli baana qofkii laga ilaaliyey naar jannana la geliyey ayib lafdiga shahaadadu marka qofkii qabsadaayey sabiilu lfawzi wasacaadati weeye labada daaroodba inuu liibaano jannada ilaahay buu gelayaa cadaabka ilaahay buu ka badbaadayaa subxaanahu wa tacaala thawaab iyo ajar baa ilaahay siinaya man qaalahaa muctaqidan macnaaha maxaa lagaga hadlayaa qofkii kelmaddaa yidhaahda asagoo macnaheeda aaminsan kuna dhaqma kelmaddu waxay keensanayso caaqibo iyo cirib wanaagsan buu leeyaho jannaduu gelaya u fiirso man qaalahaa muctaqidan macnaaha wa kaana caamilan bimuqtadaaha fi lqowli waalficli wamaata mu'mina yubcafu yowma alxashri naajin aamina qofkii kelmaddaa ku dhawaaqa macnaheedana aaminsan ku dhaqma waxay keensanayso hadday hadal noqoto iyo hadday ficil noqotaba sidaasna ku geeriyooda yubacahu yowma alxashri maalinka dadka la isu keenayo waa lasoo bixinayaayoo lasoo saarayaa naajin aamina isagoo naaji ah cadaabku ka badbaaday aamin muxuu ka yahaa cabsi iyo walwal iyo tiraanyo maalinkaas ma leh nabadgelyu dareemaya waqad xawat way koobtay hu towxiidkan lafdatu shahaadati shahaadada lafdigeeda ayaa koobtay fahiya iyadu sabiilu lfawsi liibaanta wadadeeda weeye fahiya iyadu waa ayadee waa kalimatu towxiid waasacaadati iyo liibaan man ruuxii qaala yidhaahda haa kelmaddaas towxiidka muctaqidan xaalow yahay mid aaminsan macnaaha macnaheeda oo wa kaana ahaada caamilan mid ku dhaqma bimuqtadaaha waxay keensanayso oo camalkii ah yubcathu waa la soo saarayaa yowma alxashri kulanka maalintiisa maalinka dadka lasoo kulminayo la isu yowma alxashri waa maalinka dadka lasoo wada kulminayo naajin asagoo badbaaday naartuu ka badbaaday aaminan ee bad qaba oo nabad qaba ayaa lasoo saaraya marka waa camalka amaradiisiibu iimaanka amaradiisi iyo camaluu la yimi faina macnaaha aladii calayhi dallat yaqiinan wahadat ilayhi an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu ila alilaahu alwaaxidu almunfaridu bilkhalqi waalrisqi wabitadbiiri jalla can ishariiki waannadiiri saddexdan baydna wuxuu musanifku kaga hadlayaa laa ilaaha ila allaahu macnaheeda horey maxaan uga soo hadalay wuxuu horey musanifku uga soo hadlay laa ilaaha ila allaahu fadligeeduu ka soo hadlaya waxyaa midka ah hadda saddexdan beyd oo ka bilaabata fa inna macnaaha aladii calayhi saddexdaa beyd waxay ku tusinayaan macnaa shahaadati an laa ilaaha illa allah laa ilaaha illa allahu macnaheeda fa inna macnaahaa kelmaddaas ayadaa macnaheeda haa kelmadda tawxiidka u celi alladii macnahaasoo calayhi dushiisa dallad ay tustay yaqiinan si dhab ah oo wahadad ay ku hanuunisay ilayhi xaggiisa al laysa inuusan ahayn weeye bilxaqi si dhab ah ilaahun ilaahoo yucbadu la caabudo ila allaahu ila alilaahu ilaah maahane alwaaxidu ee keligii ah almunfaridu ee khalqiga iyo abuurka iyo asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo cibaadadaba la kali noqday bilkhalqi midka la yoobay abuurka iyo warisqi arsaaqda wa bitadbiiri iyo maamulka jalla ilaahay wuxuu ka weynaaday cani shariiki la wadaagid cid wax la wadaagto iyo wanadiiri cid asaga u dhiganta labada waa ka weeye midna uma baahna waa hagaag kelmadda macnaheedu ay ku tusinayso si dhabana kuu tusinayso ina dadka ku hanuunaysa waxa weeye an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu ilaah xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila alilaahu alwaaxidu lmunfarid ilaa ilaahga keligiisa oo la gooni noqday maaha muxuu la gooni noqday bilkhalqi waalrisqi wabitadbiiri saddexdaa allaha la gooni noqdo wuxuu yahay midka istaahila keligii in la caabudo keligii in la caabudo asagaa istaahila oo xaq u leh fa inna macnaaha kelmadda iyadaa macnaheeda alladii macnahaasoo calayhi dalla dallad ay tusisay calayhi dushiisa yaqiinan si dhab ah oo wahadad ay ku hanuunisay ilayhi xaggiisa al laysa inuusan ahayn weeye yucbadu mid la caabudo bilxaqi xaqna lagu caabudo an laysa waa inuusan ahayn ilaahun ilaah yucbadu la caabudo bilxaqi xaqna lagu caabudo inuusan jirin weeye ila alilaahu ilaah maahane ilaahaasu alwaaxidu ee keligiisa an laysa inuusan ahayn weeye ilaahun ilaah ilaahaasoo yucbadu la caabudaa bilxaqi si dhab a ah loo caabudaa ma jiro ila alilaahu ilaah maahane alwaaxidu ee keligiis ah almunfaridu ee la gooni noqday bilkhalqi abuurka wax walbaa isaga abuuray warisqi iyo arsaaqda wax walba isaga arsaaqa iyo wa bitadbiiri maamulka adduunka iyo aakhraba asagu u maamulo jalla ilaahay wuxuu ka weynaaday canishariiki la wadaagid wax lala wadaago lala leeyahay iyo wanadiiri cid asaga dhigiisa ahoo la mid ah nadiirku waa shayga shayga u dhigma wax u dhigmana male ilahay waa ka wenyah wa bishuruudin sabcatin qad quyidat wa fii nusuusi alwaxyi xaqan waaraadat fa innahu lam yantafic qaa'iluhaa binnudqi ilaa xaydu yastakmiluhaa alcilmu walyaqiinu walqabuulu walinqiyaadu fadri maa aquulu waasidqu walikhlaasu walmaxaba wafaqaka allaahu limaa axaba wuxuu musanifku kaga hadlahayaa afartan baydoo soo socota shuruud toddoba ah oo shahaadadii aad ku dhawaaqday inaad ku intifaacdid loo shardiyo waxaad u tawxiidsanaysaa laa ilaaha ila allahu aad ku leedahaso inaad ku intifaacday maaha wax ku tarto shuruud ay leedahay laa ilaaha ila allahu oo toddoba ah ayay meeshaan kaga hadlaya wuxuu yidhi wa bishuruudin shuruud sabcatin oo toddoba ah ayaa qad quyidat lagu dabray oo lagu xiray maxaa laga wadaa qeydka waxaa loo yaqaanaa shayga oo la xiro xarig iyo wax lagu xiro marka laa ilaaha ila allahu toddoba shardi bay leedahay buu yidhi qofku say ugu intifaaco toddobadaa shardi baa ku xidhan wa bishuruudin shuruud shuruudaasoo sabcatin toddoba ah ayaa qad quyidat lagu xidhay oo shuruud intaas waxay ku xidhantaha qad quyidat marka la macnaya waxaa la odhan karaa waqad quyidat oo wowda iyo qadda la isku qabto waqad quyidat waa la xidhay towxiidka kelmadii towxiidka ahayd bishuruudin shuruud sabcatin ee toddoba ah wa fii nusuusi alwaxyi waxyiga nusuustiisa iyo adiladiisa xaqan si dhaba ah ayay waradad ugu soo aroortay nusuusulwaxyi waxyiga waa qur-aanka iyo sunnada wa fii nusuusi lwaxyi waxyiga nusuustiisa ayay waradad ku soo aroortay xaqan si dhab ayay ugu soo aroortay fa innahu amar yashaaniye lam yantafic wax u tari mayso ku intifaaci maayo qaa'iluhaa laa ilaaha ila allahu qofka dhahaya binnudqi ku hadlid keliyahoo mujarad ah ilaa xaysu meel maahana yastakmilu uu dhammaystiraya haa shuruudaas inuu shuruudaa dhammaystirta maahana toddobada ah laa ilaaha ila allahu qofka waxba u tari mayso maxay yihiin shuruudaasu tan koobaad waxaa weeye alcilmu macnaheeda waa inaad taqaanid laa ilaha illa allah alcilmu waa ogaal maxaad og tahay laa ilaha ila allahu macnaheeda hadday tahay nafyi iyo hadday tahay ibaat so labadaba ma inaa soman nafyin wa ihbaatan labadaba waa inaad garanaysa walyaqiinu waa inaad yaqiinsan tahay laa ilaaha ila allah waan shaki kaaga jirin waalqabuulu waa aqbalid inaad aqbashid weeyaano qalbiga aad ka aqbashid carabkana aad kaga dhawaaqdid walinqiyaadu waa uu hoggaansan inaad kelmaddaas ayadaa u hogaansatid iyo waxay ku tustay fadri ardayahu garo maa waxa aquulu aan ku leeyahaybi hadalkayga u fiirso waxaan ku leeyahayna garabi wasidqu ayaa ka mid a shuruuda rumayn ha waa inaad rumaysid waa inaadan beenin ee aada rumaysid iyo wal ikhlaasu daacadnimo dar ilaahay inaad kelmaddaas ayadaa ugu dhawaaqdo ugu dhaqantid iyo wal maxabbatu jacayl kelimaddaas towxiidka iyo waxay keensanaysaba aad jeceshahay iyo ehelkeedaba wafaqaka ha ku waafajiya allaahu alle limaa shayga axabahu uu jecel yahay toddobada shardi kan koobaad waxa wey waa alcilmu kan labaadna waxa weeye alyaqiinu kan saddexaadna waxa weeye alqabuulu kan afraadna waxa weeye alinqiyaadu kan shanaadna waxa weeye alsidqu kan lixaadna al-ikhlaas kan toddobaadna almaxabba mid walba wuxuu leeyahay wax kasoo soo horjeeda cilmiga maxaa kasoo soo horjeeda jahli kelmaddan waa inaadan jahli kaga sugnaan aad garanayso macnaheeda kow yaqiinta maxaa ka soo horjeeda shaki waa inaadan ka shakisnayn kelmaddan qabuulka oo aqbalidda maxaa ka soo horjeeda diidid waa inaadan diidin inqiyaad waa maxay waa hoggaansan inaad u hogaansatid maxaa ka soo horjeeda waa inaadan diidin u hoggaansankeeda sidqiga kelmaddan rumaynteeda maxaa ka soo horjeeda been waa inaadan beenin ikhlaaska maxaa ka soo horjeeda shirki iyo riya iyo istusus waa inaan lagaa helin maxabada maxaa ka soo horjeeda nicayb waa inaadan nibcayn kelmaddaana tawxiidka aad jeceshahay qof muslimaa tahay toddobadaa shardi baa loo xihaa toddobadaa shardi adduunka haddii la joogo qofka waa u fiican tahay o dee waa waajib saaran inuu intaasba la yimaado laakiin inagu haddaa laa ilaaha ila allahu afkaa kaga dhawaaqo qalbigiisa waxa ku jira lo inooma dirsana waa u rumaynaynaa qodobka ma la fahma shuruudaani waxay jannada lagu gelayaa ama waxa weya naarta lagaga badbaadahayaay waa hawl aakhara weeye taas ilahay bay u taallaa inaga inooma taal inagu adduunkan qofka waxaan kula dhaqmaynaa wixii daahir oo inaga muuqdo hadduu gaal yahay uusan diin lahayn laakiin ina sirayo laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allah uu iska yidhaahdo waa ka aqbalayna kama warqabna inuu ina sirayo in kaleeto haddaan ogaana waa meesheeda laakiin laa ilaaha ila allahu qofkii ina yidhaahda maxamedun rasuulullaahi waa ka aqbalaynaa ma la fahmo qodobka inuu nicib yahay iyo inuu beensan yahay iyo inuu ka shakisan yahay waa wax qalbigiisa ku jira ilahay baa ka warqaba laakiin aakhara hadduu tago shuruudan waa laasim qofaan laa ilaaha ila allahu jeclayn oo laa ilaaha ila allahu ku dhaqmaynin oo laa ilaaha ila allahu aan rumaysnayn waxba u tari mayso adduunka kusoo dhawaaq kusoo dhawaaqay laakiin adduunkan wuu ku badbaadaya alcilmu kan koobaad waxa weeye wuxuu oo bishuruudin sabcatin qad quyidat waa qad quyidat waa la qayday bishuruudin shuruud ayaa lagu qayday kelmaddii towxiidka sabcatin ee toddoba ah wa fii nusuusi lwaxyi xaqan waradat wa waradat wowga wa fii nusuusi ay ku bilaabtay iyo waradad isku xir wa waradat way soo aroortay kelimadaasi towxiidka fii nusuusi alwaxyi waxyiga nusuustiisa xaqan si dhab ah fa innahu shanigu waxaa weeye lam yantafic wax ku tari mayso oo ku intifaacayo qaa'iluhaa laa ilaaha ila allahu midka odhanaya nudqi ku hadlid uu ku hadlay keliya wax ugu tari mayso waxaan leenaha waxbay ugu taraysaa adduunyada ilaa xaydu meeshii maahana yastakmilu uu dhammaystiraya haa shuruudaas kan koobaad waxa weeye shuruudaasi alcilmu waa cilmi cilmiga maxaa kasoo horjeedaan idhi jahli waa inuu aqoon u leeyahay kelmadda macnaheeda walyaqiinu waa inuu yahay ruux yaqiinsan oo aan shaki ku jirin walqabuulu waa inuu yahay ruux aqbalay kelmaddan oo uu aqbalay oo yidhi waan qaatay kelmaddaas walinqiyaadu waa uu hogaansan uu u hogaansamayo hogaansankan waxaa kasoo horjeeda diidid waa inuusan diidin fadri garo maa waxa aquulu aan leeyahay wasidqu ayaa ka mid ah rumayn kelmaddii la rumeeyo waa inaadan beenin waal-ikhlaasu daacadnimo ayaa ka mid ah waa inaadan shirki iyo riya la imaan waalmaxabbatu jacayl kelmaddaa tawxiidka aad ah jeceshahay wafaqaka ha ku waafajiya allaahu alle limaa sheega axabahu uu jecel yahay faslun waa fasalkii saddexaad kani kii hore fasalkee buu ahaa fasalkii afraad buu aha soo ma yaa fasalkii afraad buu kii hore ah waxaan ka wada labaad kanina waa fasalkii saddexaad faslun fii fi lcibaadati ba halkaa idiin qoran soo maah fii tacriifi ku darsada halkaas tacriif faslun fii tacriifi alcibaadati wey faslun fii tacriifi alcibaadati wa dikri bacdi anwaacihaa wa ana man sarafa minhaa shay-an ligayr illaahi faqad ashraka saddex qodob buu fasalkan kaga hadlaya saddex qodob ayuu fasalkan kaga hadlaya qodobka koowaad waxa weeye cibaado inuu tacriifiyo cibaado maxaa la yihahdaa cibaado ma soo mara maxaa ku soo mara ismun jaamicun wa yardaa soo maaha wuxuu ilaahay jecel yahay soo maahayn bal kan u fiirsada asna wuu odhan doonaa sidii buu odhan doonaa kow cibaada maxaa la yidhahdaa laba wuxuu ka hadli doonaa cibaadada qaybaheeda wax ka mid ah anwaacdeeda qaybo ka mid ah kow anwaaculcibaadati ma soo mara qaybo ka mid ah waan arki doonnaa ayana qodobka saddexaad wuxuu ka hadli doonaa cibaadadii qofka leexiyo ilaahay cidaan ahayn u leexiya xukumkiisu muxuu yahay ayana waa soo mara mushrik waa soo mara saddexda masalo aan saddexdaba soo maray buu gabay ahaan kaga hadlaya faslun haadaakana faasilun mid wax kala saara weeye fasalkaasoo fii tacriifi alcibaadati cibaadada qeexideeda iyo tacriifinteeda ku saabsan kow iyo wa dikri bacdi anwaacihaa qaybaheeda wax ka mid a ah, sheegiddeeda dikri bacdi anwaacihaa anwaacdeeda qayb ka mid ah sheegiddeeda waa labo iyo wa ana man ruuxii sarafa leexiya minhaa cibaadada xaggeeda xaaluu ka ahday shay-an shay liqayrillaahi alla cid aan ahaynna u leexiyaay faqad ashraka shirki ayuu sameeyey ilaahay buu ku gaaloobay uma alcibaadatu hiya smun jaamicu likulli maa yarda alilaahu asaamicu waa tacriifiyey tacriifkeed intaasu kaga bax cibaado qeex maxaa kusoo marteen kitaabkii hore ismun jaamicun limaa yuxibu llah min alaqwaali walafcaal soo maahayn oo fiirsa wuxuu yidhi uma alcibaadatu cibaadadu beytkaa saasuu ka hadlaya cibaada maxaa la yidhahdaa halkaa beydka ka hadlaya hiya iyadu ismun waa magac jaamicun kulminayoo ururinaya likulli maa shay dhammaanti yardaa uu raalli ka yahay alilaahu ilaah assaamicu ee wax walba maqla allaha wax walba maqla wuxuu raalli ka yahay kelmad kulminaysa weeyaan cibaadadu intaasuu ku gebagabeeyey marka uma alcibaadatu cibaadadu hiya iyadu ismun waa magac jaamicun kulminaya likulli maa shay dhammaantii yardaa uu raalli ka yahay al ilaahu ilaah ilaahi assaamicu ee maqalka badnaa wa fi lxadiidi mukhaha ducaa'u mukhuha ducaa'u khawfun tawakulun kada rajaa'u waraqbatun warahbatun khushuucu wakhashyatun inaabatun khuduucu walisticaadatu walisticaana kada istiqaahatun bihi subxaanah waddabxu wannadru wagayru dalik fafhamhu diita awdaxa almasaalik wasarfu bacdihaa ligayri illaahi shirkun wadaaka aqbaxu lmanaahi waa arrin cajiib ah kitaabka usuulu halaatadaasoo garan maysaan masaa'ilkii uu taxay shan iyo toban masalo oo eray oo afar iyo toban ka mid a ah usuulu halaadka ay ku qorayd uu meesha inoo qoray weliba waxaa cajiib ah siday isugu xigeen buu badankooda isugu xijisiiyey kuwii soo martay soo garamaysaan daliilo raqabta ohan jirteen u fiirso wuxuu yidhi wa fil xadiidi xadiid baa waxaa ku dhex sugnaa macnaha beytkaa keliya wuxuu ka hadlaya wafil xadiidi ah cibaadada dhuuxeedu inay tahay adducaa wa fil xadiidi xadiidka dhexda waxaa ku sugnaaday mukhuhaa cibaadada dhuuxeedu iyo asalkeedu adducaa'u waa baryo ma soo marra maxay ku soo marra adducaau mukhuha alcibaada miyaa soo mara adducaau mukhu lcibaada adducaau huwa lcibaadana ma soo marra maxay ku soo marra marka labada waa soo mara marka wuxuu yidhi wa fil xadiidi xadiid dhexdiisa waxaa ahaaday mukhuhaa cibaadada dhuuxeedu adducaa'u waa baryo halkaa bayd intaasu kaga hadla intan kale wuxuu kaga hadlayaa anwaacdii cibaadada qayb ka mid ah khawfun waxaad usoo qadarinaysaa minhaa anwaacdii cibaadada waxaa ka mid ah min anwaaci lcibaadati cibaadada anwaacdeeda waxaa ka mid a ah khawfun cabsi tawakulun tala saarasho ilahay la tala saarto kadaa kaa waxaa la mid a ah, alrajaa'u ilaahay in wax laga rajeeyo wa raqbatun ayaa ka mid a ah anwaacdeeda cabsi ee jacayl ilaahay la jecel yahay wa rahbatun ayaa ka mid a ah anwaacda cibaadada qayba qaybaha cibaadada cabsi ilaahay laga cabsanayo khushuucun ayaa ka mid ah khushuuc ilaahay loo khushuuco wa khashyatun ayaa ka mid ah cabsi ilaahay laga cabsanayo inaabatun toobadkeen ilaahay loo toobadkeenayo khuduucun ilaahay in la isu bihin bihiyo ayaa ka mid ah walisticaadatu ayaa ka mid ah ilaahay in la magan galo iyo walisticaanatu ilaahay in la kaalmo weydiisto kadaa kaa waxaa la mida ah istiqaahatun gargaar dalab bihi ilaahay gargaar la weydiisto subxaanahu nasahnaaye wadabxu ayaa ka mid a ah. gowricii ilaahay loo gowracayay iyo wanadru shardiga la xirayay iyo wakayru daalika intaa waxaan ahayn u fiirsada matniga maxaa ku qora wagayru daalika min anwaaci cibaadati soo marteen asna wagayru daalika kuu gabiyey intiibuu kuu gabiyey markuu intaa kuusoo sheegay usuulusalaadka waxaa ku qoraa faman sarafa soo ma minhaa shay-an ligayr illaahi fa huwa mushrikun kaafirun soo maahayn kana u fiirso wuxuu ku yidhi fafham faham hudiitaha lagugu hanuuniyo awdaxal masaaliki meelaha la qaado meesha ugu waadixsanoo ugu cad allaha ku mariyo xaq ahe ta arrinkaa faham buu yidhi wa sarfu bacdihaa cibaadada qaar ka mida leexinteeda ligayrillaahi ilaahay cid aan ahayn loo leexiyaa shirkun waa gaalnimo wadaaka arrinkaas oo cibaadadii cid kale in loo leexiyaana aqbaxulmanaahi waxyaalaha la iska reebay midka ugu xun weeyaan bi wax la yidhi acdamu maa nahalahu canhu waa maxay shirki buu ahaa aqbaxulmanaahina waa labi wax ilaahay dadka ka reeba waxa ugu xun oo laga lagaa reebo waa shirki ma la fahma maynagu cusubta intaan mise waa waa waa waa soo marra waa casharkii aan soo marro lagugu gabiyey wey casharkii aan soo marro lagugu gabiyey marka waa meelahaan isleeyahay kitaabkaani ma usuulu halaadkiibuu nadminaya kitaabkii usuulu halaadka ah, caadiga ahaa miyaa gabay loo bedelaya mararka qaarkood waxaad arkaysaa xadiidkii jibriil soo garan maysaan fasal dhanbu inoogu imaan doonaa sayoo lagaga hadlaayo oo gabay ah isagii laftirkiisii oo gabay ah ayaa imaanahaya marka meelahay iska shabahaan bay ka mid taha mararka qaarkood isleedahay labadan kitaab miyaa lakala kii horena waa nahri kana waa isagii oo gabay loo bedelay wa fi lxadiidi xadiidka dhexdii waxaa ahaadee mukhuhaa cibaadada dhuuxeedu adducaa'u waa duco iyo baryo khawfun cabsi ayaa ka mid a ah. maxaa laga oranay min anwaaci alcibaadati cibaadada qaybaheeda waxaa ka mid a ah khawfun cabsi ilaahay laga cabsado daliilkeedana waa soo maray wa daliilu khawfi soo mayna soo marin tawakulun ayaa ka mid a ah tala saarasho ilaahay lagu kalsoonaadoo la tala saarto kadaa kaa waxaa la mid a alrajaa'u ilaahay in wax laga rajaynayo qofku inuu ilaahay rajeeyo wa raqbatun ayaa ka mid ah jacayl qofku ilaahay uu jecel yahay waxna ka dalbayo ka codsanayo wa rahbatun ayaa ka mid ah cabsi qofku ilaahay uu ka cabsanayo rahbatun iyo khawfku waa isku macne khushuucun ayaa ka mid ah qofku inuu khushuuco ilaahay u hogto khushuuc iyo tadallulku waa isku mid ee khushuuca waa waa gooni waayo khushuuc ayaa ka mid a wa khashyatun cabsi ayaa ka mid a khashyadu waa lamid mid waa waxay la mid tahay khowfkii khowfkii bay la mid waa cabsi ilahay laga baqayo wax yaroo farqiga u dhexeeya inaabatun ayaa ka mid ah inaaba waa maxay toobadkeenid ilahay loo toobadkeena waa aniibu soo midaason wa daliilul inaabati waa soo marteen khuduucun ayaa ka mid a tanaa inagu cusub ma maa shan iyo toban qodob oo meeshaa ku sheegan halkaa xabaa kaga cusub inta kale waa soo mara shan iyo tobanka maxay yihiin adducaa adducaau mukhulcibaada kow khawf labo tawakul saddex rajaa afar raqba shan rahba lix khushuuc toddobo khashya sideed inaaba sagaal isticaada toban isticaana koob iyo toban istiqaatha labiyo toban dabxi saddex iyo toban nadri afar iyo toban soo afar iyo toban ma ka shan iyo tobnaad dhexda ku jira waa khuduuc khuduuc baynoo soo maray afar iyo tobanka kale waa soo mar afar iyo tobanka kale waa soo mara khuduucaasaa inugu cusub khuduucuna khushuuci ayuu la midyahy iyo waxa weyaan iyo tadallulku waa isku macne ayib wuxuu yidhi marka khuduucun walisticaadatu wa minhaa waxaa ka mid a alisticaadatu magangelid ilaahay la magan galo iyo walisticaanatu kaalmaysi ilaahay la kaalmo weydiisto kadaa kaa waxaa la mid ah alistiqaathatu gargaar dalab ilaahay gargaar la weydiisto alistiqaathatu gargaar dalab bihi ilaahay gargaar la weydiisto subxaanahu nasahnaaye xumaan iyo ceebo dhanbuu ka hufan yahy wadabxu wa minha waxaa ka mid a addabxu gowrac sida hadiga xoolaha xajka lagu qaloo kale udxiyada oo kaleeto waa qalka ilmaha loo walqalahayo oo kaleeto waxaasoo dhani waa cibaado iyo wanadru shardi la xiranayo iyo wagayru daalika intaa waxaan ahaynoo hee min anwaaci lcibaadati kitaabka horaa soo mar fafham faham ardayahu hudiita ha lagu hanuuniyo awdaxa almasaalik maslak waa meesha la maro dariiq sabiil iyo maslaki oo meesha la maro awdaxna waa maxay waa meelaan luqluuq ahayn oo waadixo cad awdaxa almasaaliki wadooyinka la qaado kuwooda waadixa ah oon luqluuqa lahayn oo toosan allaha kugu hanuuniyay arrinkaa fahan wa sarfu bacdihaa cibaadada qaarkeed leexinteeda ligayri illaahi alla cidaan ahayn loo leexiyo ama nebi ha noqdo ama malag ha noqdo ama qabri ha noqdo ama weli ha noqdo ama qof nool ama qaf dhintay ama geed ama wuxuu doona ha noqdo jin iyo insi cibaadadii ilaahay uu iska lahaa cid kaleeta leexinta loo leexiyaayey shirkun waa gaalnimo wadaaka shirkigaasina gaalnimadaas aqbaxulmanaahi waxyaalaha la iska reebay kan ugu xun weeyaan wax ilaahay addoommadiisa uu ka reebay waxa ugu weyn waa shirki wax ka xuna lama arka shirki wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin